رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd yaqulu lmualifu raximah llahu tacaala baabu man ijtaza'a bitasliimat waaxida wuxuu baabu yahay man ijtaza'a ruuxii ku gaabsaday bitasliimatin waaxida hal salaama naqsi macnaheedu waxa weeye hal salaama naqsi ruuxii u arkay inay salaadiisa ku filantah oo uu kaga bixi karo oo uusan yani isan laasim ahayn in mid labaad lagu daro can hishaamin can qataada can zuraarat bni awfa wa sacd bni hishaam can caaishata qaalat waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam idaa goortii awtara uu witriyo bitisci rakacaatin sagaal ragcadood markuu ku witrinayo lam yaqcud mid aan fadhiisanin buu ahaa ilaa fi athaaminati midda sideedaad dhexdeeda mooye yacnii marmarka qaarkood nabigu witirkiisa ragcadaha waa israacin jira marka markuu doonayo inuu sagaal ragcadood isku xidhan ku witriyo midda sideedaad ilaa uu dhameeyo ma fadhiisan jirin yaani atixiyaad uma fadhiisan jirin markuu ta sideedaad dhammeeyo ayuu marka atixiyaad u fadhiisan jiray fayaxmadu allaha markaasuu ilaahay mahadin jiray wayadkuruhu wuu xusi jiray wayadcuu waana ducaysan jiro allu baryi jiray uma kadibna yanhadu wuu hinqan jiro waa istaagi jiray walaa yusalimu mana salaama naqsanayn bimacnaa markuu fadhiisto oo dikriga iyo ducada iyo xamdiga la yimaado ayuu haddana istaagayaa isagoon weli salaamo naqsanin uma kadibna yusallii wuxuu tukanayaa attaasicata ragcaddii sagaalaad buu tukanaya wa huwa jaalisun fa yajlisu markaasuu fadhiisanaya fayadkuru allaha ilaahay buu xusayaa wayadcuu wuu ducaysanaya uma kadibna yusallimu wuxuu salaamo naqsanayaa tasliimatan hal salaamo naqsi taasoo yusmicunaa uuna maqashiinayo ama yusmicunaa xaal uuna maqashiinayo macnaa waxa weeyaan hal salaamo naqsi oo uuna maqashiinayo kor u qaadayo ayuu markaa eh, samaynaya uma kadibna yusallii wuu tukanayaa rakcatayni laba ragcadood buu tukanayaa wahuwa jaalisun isagoo fadhiya bimacnaa markuu witirka tukado kadib oo sidaa sagaalka ragcadood u tukado witirkiisu dhammaado yuu fadhiga wuxuu ku tukan jiray bacda alwitri laba ragcadood buu tukan jiray isagoo fadhiga falammaa kabira markuu weynaaday bay oo wadacufa uu tabar yareeyey uu daciifay awtara nebigu wuxuu ku witrin jiray bisabci rakacaatin toddoba ragcadood toddobadaa oo laa yaqcudu uusan fadhiisanaynin ilaa fi saadisati midda lixaad dhexdeeda mooyee uma kadibna yanhadu wuu istaagi jiro wuu hinqan jiray walaa yusallimu ismana salaama naqsan jirin ragcadda lixaad markuu tukado buu fadhiisan jiray dikriga iyo ducadii alla xuska u fadhiisan jiray kadibna isagoon salaama naqsanin buu istaagi jiray fa yusallii wuxuu tukan jiray assaabicata midda toddobaad buu tukan jiray uma kadibna yusalimu wuu salaamo naqsan jiray tasliimatan hal salaama naqsi uma kadibna yusallii wuu tukan jiray ragcatayni laba ragcadood wa huwa jaalisun isagoo fadhiya kadibna isagoo fadhiyu labadii ragcadood tukan jiray waxaa wariyay axmed waannasaa'iyu baa wariyey kadalika waxaa xadiidka wariyay abu daawuud waxaana saxiixiyey ibni xibbaan iyo sheekh albaani xadiidka wuxuu caan ku yahay min xadiidi sacd ibni hishaam caaisha ninka xadiidka ka warinaya waa sacd ibnu hishaam ama zuraarat bna abi awfa riwaayaadka qaarkood waxaa soo arooray isagoo caaisho ka warinaya riwaayaadka qaarkoodna waxaa soo aroortay isagoo ka warinaya sacad ibnu hishaam can caaisha oo sacd u dhexeeya isagii caaisha taasaana xoog badan sida alxaafid ibnu xajar caleyh raxmatullah iyo hayrkiiba ay leeyihin sheekh albaniyo waxay leeyihiin ninka la yidhaahdo zuraarat bn abi awfa xadiidkan caaisha muusan ka maqlin balse wuxuu ka maqlay sacad sacadna caaishuu ka maqlay sida hadda sheekhu u dhigay yani waa sida aan sawaab ka ahayn oo wuxuu ka dhigay inuu zuraarana ka maqlay caaisha sacadna uu ka maqlay labadooduba inay ka warinayaan laakiin sida sawaabka wax weeyaan xadiidku waa xadiidu sacd ibnu hishaam can caaisha ama zuraara sacad buu ka warinayaa can caaisha saas man ayb saasaa maxfuud wa fii riwaayatin waxaa ku sugan oo liaxmada axmed u sugnaatay fii hadihi alqisati qisadan dhexdeeda uma yusallimu wuu salaamo naqsan jiray tasliimatan salaamo naqsi waaxidatan oo mid ah yarfacu xaaluu kor yeelayo biha iyada sawtahu sawtkiisa uu ku kor yeelayo xataa yuuqidanaa ilaa uuna toosiyo yacni sawdka uu kor ugu qaadayo ilaa aan ku toosno ayuu kor ugu dhawaaqi jiray nebigu sal lla ly slam ayib xadiidkaas waa xadiid saxiixa wuxuuna tilmaamayaa inuu nebigu sal lla lay slam marmarka qaarkood salaaddiisa kaga bixi jiray hal salaama naqsi lafdigan dambe weliba axmed baa sii caddaynaya oo yusallimu tasliimatan waaxida hal salaama naqsi oo ah assalaamu calaykum ayib waxaa u markhaati kacaya xadiidu anas ibnu maalik oo odhanaya wuxuu leeyahay anas kana nebiyu sal lay slam yusallimu tasliimatan waaxida hal salaama naqsi buu nebigu sal lay slam salaadda kaga bixi jiray alimaamulbayhaqi baa soo saaray fi sunan wfi macrifat اlaahaar wakadalika diya fi lmukhtaara طabrani fi اlwsط xaafid ibnu xajarna wuxuu leeyahay fi diraaya rijaaluhu hiqaat sheekh albaanina wuu saxiixinayaa sifatu salaadka ayuu ku saxiixinaya ayb waxaa kaloo isla masaladaa isadana u markhaati kacaya ee xadiidkan horay usoo sheegnay xalay darsigeennii aan ku sheegnay oo aan nidhi waxaa soo saaray ibnu khusayma bayhaqi diya axmed iyo طabrani kaana yusalimu tasliimatan waaxida assalaamu calaykum tilqa'a wajhi yamiilu ila ashiqi alaymani qaliilan xadiidkaasina wuu u markhaati kacaya waxaa saxiixinaya xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albaani ibnu mulaqin iyagoo dhan way saxiixinayaan axaadiistaasi waxay wada tusaysaa in hal salaama naqsi lagu gaabsan karo waana madhabu aa'ifa min ahlilcilmi waa qaar badanna waxay qabaan salaamo naqsiga hal midunbaa waajiba ka labaadii waa mustaxab oo hal midba macnaha ku filan waay wacan ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu ahaa yafsilu mid kala saara bayna ashafci waalwatri salaadaha labalabada uu u tukanayo iyo midda tirada isdheer ahee uu ku dhammaystirayo salaadiisa habeenkii wuxuu ku kala saari jiray bitasliimatin salaama naqsi oo yusmicunaa uuna maqashiinayo rawahu axmed baa wariyey wakadalika ibni xibbaan baa wariyey طabrani fi اlأwsط alkhatiib اlbaqhdadi fi taarikhi baqhdad biisnaadin xasan sheekh shucayb ibn shucayb ibn arawtna wuxuu leeyahay sanadkiisu waa qawi maxaa yeeley ibnu xibbaan baa soo saaray oo yani wax weeyaan shaqada uu ka qabtay saxiix ibnu xibbaan ayuu meeshaas ku sheegay ayb xadiidkan ibni cumar sidoo kale wuxuu tilmaamayaa yafsilu bayna ashafci waalwatri waa xadiikii caaisha xadiidkii caaisha kan ka horreeyey ayuu oo gaaban waay manaa macnahaas isku macno way bimacnaa suu salaada labalaba ragca usoo tukanayo markuu doonayo inuu tii witirka ahay tukado hal fadhibu yuu waxaan yani wuxuu ku kala saari jiray hal salaama naqsi ah, bitasliima ka hore wuxuu ahaa wuxuu ku kala saari jiray hal fadhi oo dikri uu la imaanayo xadiidu caaisha kanina waxa weyaan intuu salaamo naqsado oo ragcadihii labalabada ahaa ka salaamo naqsado buu markaa witirka isu taagi jiray marka tasliima tasliimadaasi waxay keenaysaa bimacnaa waa masdaru mara waay waa hal mar hal salaama naqsi macnaha faa'idaynaysaa macnaha ayb baabu fii kowni salaami fardan wuxuu baab u yahay salaami waxaan sheegnay marka xalay soo tilmaannay xadiiskii muxuu ahaayey ibnu khusayme iyo bayhaqi ay soo saareen in uu sifeeyey qaabka uu nabigu sal lla lay wasalam hal salaama naqsi ku salaama naqsan jira hal markuu hal salaama naqsi salaadda kaga baxayo intuu xaggiisa hore u salaama naqsado ayuu wax yar wejiga dhanka bidixduu u yara qaban jiray sidaas soo shmyamiilu markaan soo sheegnay yamiilu ila ashiqi alyman qaliilan wax yar buu dhanka midigtaa u yara qabanaya ayb baabu fii kowni salaami wuxuu baabu yahay salaamta ahaanshaheeda ay tahay fardan ay laazim tahay salaamo naqsiga salaada arkaanteeda ma kamid miya mise ka mid maaha kaga hadlaya hadduu ruuxa taxiyaadkii dhammeeyo oo saliga dhammeeyo isagoon salaamo naqsanin ma iska kici karaa salaaddiisu ma dhammaystiranta mise waxbaa u laaba taasuu ka hadlaya qaala nabiyu nebigu wuxuu yidhi buuhi sal lla lay waslam wa taxliiluha salaada xalaalaynteedu altasliimu waa salaamo naqsiga ah, yacni xalaalaynteeda inaad ka xalaalowdo ood ka taxallusho oo ay kuu bannaanaato wixii salaadu kaad kuu diiday salaada gelitaankeeda wixii lagaa xarimay in kuu bannaanaato waxay ku imaan kartaa uun altasliim salaamo naqsigaasay ku imaan kartaa xadiidkani waa xadiidkan soo marnay oo aan ku soo marnay abwaabta abwaabu sifati salaa salaada sifadeeda markuu bilaabaya xadiidkii u horreeyey wey halkaasaana soo marnay inay saxiixiyeen a'immada ibnu sakan ibnu xajar sheekh albaani alimaamu nawowina inuu taxsiiniyey xadiidkani marka waa sugan yahay shawaahidna waa leeyahay ayb waxaana deliishaday xadiidkan jumhuurtaa deliishanaya culimmada badankood baa deliishanaya waxay u deliishanayaan in salaamo naqsigu uu kamid yahay arkaanta salaada alimaam nawowi wuxuu ka soo gurinaya jumhuurta oo wuxuu leeyahay culimmada badankood baa qaba ayb xaggee say u deliishanaya waxay leeyihiin wa taxliiluha tasliim salaamo naqsiga hadduusan ruuxu la imaanin salaadiisiiba kama xalaaloobin ma xalaalayo xalaalba ma ahaba bimacnaa waxaa ka imaanaysay leeyihiin salaadiisii ma dhammaystir saas way macnaha wabitaali salaadiisii ma asaxaysay ka qaadanayaan ayb waxaa hormuuda a'immadaas alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah iyo qayrkii oo yidhi salaamo naqsigu waa farad wa can zuhayr bni mucaawiyata can alxasan bni اlxur can ilqaasim ibni mukhaymira qaala wuxuu idhi ahada waxaa qabtay calqamatu calqama qabtay biyadii gacantayduu qabtay calqama ayaa gacantayda qabtay waa tilmiidkii cabdullahi bn mascuud faxadatanii wuxuu ii sheegay buu ihi isagoo gacanta ahaya ana cabdullaahi bn mascuud ahada inuu qabtay biyadihi isaga gacantiisa wa ana rasuula allahi sal lay slam rasuul allana ahada inuu qabtay biyadi cabdillahi bn mascuud facallamahu markaasuu baray atashahuda ataxiyaadsiga fi salaati salaada dhexeeda lagu ataxiyaadsado uma kadibna qaala wuxuu yidhi ayib xadiikaasi waxaa la yidhaahdaa ah, musalsal in yani musalsal biakhdi lyadi wey macnaha nin walba markuu ninka kala siinay gacantuu qabtay nebiga cabdullahi bn mascuud markuu barayey gacantiisuu qabtay cabdullaahina markuu calqama barayey gacantiisuu qabtay calqamana markuu barayay qaasim ibn mukhaymira gacantuu qabtay marka waxa la yidhaha musalsal baa la yidhaha ayb facallamahu nebigu wuxuu baray cabdullahi bn mascuud atashahuda ataxiyaadsiga fi salaati salaada dhexeeda lagu atixiyaadsado waa kaan soo marnay uma kadibna qaala wuxuu yidhi idaa goortii qulta aad tidhaada haada kan atixiyaadkan aan hadda ku baray haddaad tidhahdo aw amase qadayta haddaad gudato haadaa kan ood la timaado faqad qadayta waxaad gudatay salaataka salaadaadii waad gudato waad dhammaystirata in shita haddaad doonto marka an taquuma inaad istaagto faqum istaag iska kac wain shita hadaad rabto an taqcuda inaad fadhidana faqcud fadhi haddaad rabto inaad iska sii fadhidana iska fadhi haddaad rabto inaad iska kacdana iska kac salaadaadii waa dhammaystiran rawahu waxaa wariyey axmedu baa wariyay wa abu daawuuda wadaara quطniyu wa qaala daara quطniy wuxuu yidhi alsaxiixu sida saxiixda waxa weeye saxda anna qowlahu odhaahdiisa idaa qadayta haada faqad qadayta salaataka ilaa dhammaadka laga gaaro min kalaami mascuud waay sida saxda ah hadalka nebiga qaybtaasi ka mid ma ahee qaybtaasi waa hadalka cabdullahi bn mascuud buu maxaa la yidhahdaa marka waxaa loo yaqaanaa mudraj mudraj hadalkii nebiga sal ly waslam oo la dhex geliya hadal cid kale leedahay kadibna aad mooddo inay nebigu wada leeyahay ah, marka wuu kala saaray oo wuxuu yidhi hadalka nebigu attaxiyaadkuu ku ekaa laakiin qaybtan dambe u dhahaysa haddaad sidaas samayso salaadaadii waa dhammaystiratay ama iska kac ama iska fadhi qaybtaa dambe cabdullahi bnu sacuud baa iska leh ee maa hadalkii nebiga ka mid maha sal ly waslam waxaa dhahaya alimaam daara qutni fasalahu waxaa ka fasliyoo ka saaray hadalka nabiga fasalahu hadalka ibnu mascuud waxaa hadalka rasuulka ka dhex saaray oo ka soocay shabaabatu baa ka saaray can zuhayrin xaaluu ka warinayo wajcalahu wuxuuna ka yeelay min kalaami ibni mascuudin buu ka yeelay wa qowluhu odhaahdiisa shabaabo odhaahdiisa shabaabatu ibn cabdiraxmaan yani uu ka saaray ee uu ka fasliyay hadalka nebiga qowluhu odhaahdiisa baa ashbahu u ekaansho badan bisawaabi sawaabka iyadaa u ekaansho badan minman cid bay uga ekaansho badan tahay adrajahu hadalka nebiga dhexgeliyey kaa kala saaray baa ka xoog badan oo sawaabka uga dhow qolada hadalkii isdhexgelisayoo hadalkii nebigii hadalka cabdillah bn mascuud isku dhex daray waqad ittafaqa waxay isku waafaqeen buuhi hadalka weli waxaa wata ninka la yidhahdo waqad ittafaqa waxay isku waafaqeen buu yidhi man rawaa cidda warisay wa qowluhu ashba bisawaabi man adrajahu waa hadalka sheekh waqad ittafaqa waxay isku waafaqeen man rawaa ciddii warisay tashahuda bni mascuudin cabdullahi bn mascuud ataxiyaadkiisii raggii wariyey waxay isku waafaqeen calaa xadfihi calaa xadfi maada calaa xadfi kalaami ibni mascuud hadalkan hadda la soo maray oo ah idaa qulta haada aw qadayta haada hadalkaasi ruwaadda xadiisku dhammaantood waa gooyeen ah, marka riwaayaadka qaarkood bay ku timid waxaa saxa marka inay tahay hadalka ibn mascuud oo ayna xadiiska marfuuca ka mid ahayn mudraj waay ayb inay hadalkaasi mudraj yahay sida imaamu daaraqutni caleyh raxmatullaahi uu qabo ayaa waxaa qaba a'immada xadiidka sidaa waxaa ku tegay alimaam ibni xibbaan alxaafid albayhaqi alimaamu nawowi oo ka soo naqlinaya weliba itifaaqu lxufaad buu soo naqlinaya xufaadulxadiid waxay isku waafaqsan yihin buuhi hadalkaasi inuu yahay hadalka cabdullahi bn mascuud ousan hadalkii nebiga ahayn sal ly waslam sidaa isagana waxaa qaba al-sheikh alalbani caleyh raxmatullah yaa isaguna maray ayb xadiidkan marka waxaa deliishanaya culimmada qaarka qaba salaamo naqsigu laasim ma aha salaadda dhexdeeda faradna maaha waa un iska mustaxab waa sunno waxaana madhabkaa ku tegay alimaam abu xaniifa abu xaniifa qaba in ay salaamo naqsiga salaadu uusan faradna ahayn ruknina ahayn bal uu yahay iska mustaxbiya haddaad ka tagto salaadaadii waa asaxaysaa ayb xadiiskanaa ka mid ah xadiistay deliishadeen oo xaggay u deliishadeen nebigu markuu ataxiyaadkii u sheegay wuxuu ku yidhi haddii salaad haddaad eh, ataxiyaadkaasi aad akhrido salaadaadii way dhammaystirantahay ama iska fadhi ama kac aaway salaamo naqsigii marka salaamo naqsi lama sheegin atixiyaadka gadaashiisaa la yidhi ama fadhi ama kac marka wuxuu leeyahay waxay ku tusi inaysan salaamo naqsigu laasim ahayn haddaad rabtana la imow haddaad rabtana iska dah ayib laakiin waxaan soo sheegnay qaybta uu deliishanayo xadiid marfuuca ma ah ee waa qowl ibn mascuud sooma qowl mascuudoo mawquufa waay marka waa ijtihaad ibnu mascuud ee xadii marfuuca xuja maaha halkaas jawaabtu sidaasay noqonaysaa macnaha waxa weeyaan yani waxay noqonaysaa mxuu ahaay aharulkhilaafku wax weeyaan qolyaha qaba salaamo naqsigu waa farad haddaad ka tagto salaadaada waa buraysa wakadalika markaad ataxiyaadkii soo dhammaysatay intaadan salaamo naqsanin hadday salaadu kaa jabto salawaysadii baa kaa jabto wax kasta waad soo ahriday laakiin salaamo naqsigaa kuu laabnaa ayib weysadii baa kaa jabtay salaadaadu qolyaha qaba salaamo naqsigu waa wuxuu ka yahay arkaanta salaadda ama furuudda salaaduu ka yahay waxay ku leeyihiin salaadaadu way jabtay ee salaadda soo tuko wayse raadso salaadana soo tuko abu xaniifa iyo qolyaha qabana waxay leeyihiin haddiiba yani waysadu kaa jabto ama salaadu kaa jabto salaamo naqsigii keliya kuu laaban salaadaadu waa sax iska tag oo maxaa kaa hadlaysa salaadda inteedii kale soo samaysa waadna dhammaystiran tahay haddii aad yani kaa jabto adoon salaamo naqsanin wax waajiba ma laabnaynba halkaasay marayaan marka waxa weyaan aharu khilaafka taas wa masale khilaafiya laakiin jumhuurtu waxay qabaan inay laazim tahay ayb baabun fi ducaai waikri bacda asala wuxuu baabu yahay fi ducaai ducadii waikri iyo dikrigii bacda asalaati salaada kadib salaada marka laga baxo kadib dikriga kusoo arooray iyo ducada kusoo aroortay ayib mid kaleaan soo marnay laakiin taan soo marnay hore waxay ahayd dikrigii horen soo marnay wuxuu wataa baabu jaamici adciyatin mansuusin calayha fi sala waay kuwaas salaada intaad ku jirto atixiyaadka dhammaysato salliga dhammaysato weli aadan salaama naqsanin buu ducooyinkii hore ku saabsan yihin saasuu wataa sheekh kuwan hadda meesha uu ku sheegayna waxa weye salaaddii markaad ka baxdo ood salaamo naqsato adkaartii adciyada meeshaa la ahrinayo taasuu ku wadaa meesha can thawbaana qaala wuxuu idhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal ly waslam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii insarafa uu ka gadoomo min salaatihi salaadiisa markuu ka gadoomoo salaada ka baxo istakfara mid dembidhaaf weydiista ayuu ahaa alaaan saddex goor saddex goor buu ilahay dembidhaaf weydiista markuu salaada ka baxo wa qaala wuxuuna anta asalaam waminka asalaam tabaaragta yaa daljalaali walikraam yacni saddex goorba wuxuu dhihi jiray astaqfir allah astaqfir allah astaqfir allah kadibna allahuma anta asalaam waminka asalaam tabaaragta yaa daljalaali walikraam alla waxaa tahay midka salaamka ah ee ceeb iyo naqsiyo dhimanaadhoo dhan ka nabad gashan wa minka asalaam yacni salaam iyo nabadgelyana xaggaagy ka ahaato adigaa bixiyo way macnaha tabaaragta waad saro martay ama barakadaadiiyo khayrkaagaa batay yaa daljalaali weynida midkii u saaxiibka ahaayo walikraami iyo karaamaynta yani addoommadiisa uu karaameeyo rawahu ljamaacatu baa warisay ila albukhaariya bukhaari mooye adkaarta ugu horaysay ka mid tah culimmada qaarkood waxay leeyihiin e, waa dikriga ugu horreeya istikfaartaas bacda asalaa mubaashara dikri ka horreeya ma jiro istikfaarta iyo allahuma anta asalaam wa minka asalaam taasi oo ka dambaysa macnaha ayb bacdu ahlilcilmina waxay leeyihiin ma ahee waxa ugu horreeya dikri la yidhaahdo takbiirta markuu salaadda saa uga baxo allahu akbar ayaa u horraysay leeyihi waxay cuskanayaan xadiiskii cabdillahi bni cabbaas radiallahu canhu fii saxiixi albukhaari oo wuxuu leeyahay salaada marka laga baxo waxaan ku garan jirnay takbiirta kor loo qaadayo allahu akbartaasaan ku garan jirnay cabdillahi bni cabbaasna saasuu marka culimana waxay leeyihiin takbiirtaa horraysa qolan waxayna istiqfaartaa horraysa wa can cabdillahi bni subayrin annahu asagu kaana wuxuu yaquulu mid yidhaahda fii duburi kulli salaatin salaad kasta galaasheeda wuxuu dhihi jiray xiina yusallimu markuu salaamo naqsado oo salaada ka baxo wuxuu dhihi jiray laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah mid xaq lagu cabudo ma jiro alla aan ahayn keligii xaalu yahay cid wax la wadaagtana ayna jirin oo cibaadadiisa la wadaagta lahu isaga keligiibuu u sugnaaday almulku boqortooyada iyo lahaanshuhu walahu keligii buu u sugnaaday alxamdu ammaanta iyo mahad dhammaanteed isagaa iskaleh wa huwa isagu calaa kulli shayin shay kasta korkiisa qadiirun midkii awoodo wa wax caajis gelin kara ma jiro walaa xawla xeeladi ma jirto walaa quwata awoodina ma jirto ilaa billaahi alle kaalmadiisa mooye allihii alcaliyi ee sarreeyey alcadiimi ee weynaa ama laa xawla laa taxawula wareegidi ma jirto xumaanta iyo macaasida laga wareegto ood ka wareegsato ka baaqsato walaa quwata awood aad ku samaysana ma jirto ilaa billaah ee bimacuunat illaah ama biicaanat illah ilaahay kaalmayntiisa mooye bimacnaa wixii ilaahay kaa reebay inaad ka tagto ee dhibku kuugu jiray waxay u baahan tahay in ilaahay kuu kaalmeeyo kaalmadiisa la'aantii macsiyo iyo xumaan kama tegi karti wakadalika inaad daaca samayso oo wixii uu kuu diray iyo wixii kuu dhowaynayay inaad la timaadana waxaad u baahan tahay kaalmadiisaad u baahan tahay saas daraaddeed waa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin keligaa baan ku caabudaynaa keligaa baana kaalmo ku weydiisanayn marka kaalmada ilahay baad ku socon walaa nacbudu ma caabudayno ilaa iyaahu isaga cidaan ahayn ma caabudayno cidaan isaga ahayn ma caabudayno maxaa yeele cibaadada isaga keligii baa xaq u leh ciddii kaleetee la siiyoo dhanna waa gardarro waa xaqdarro wey maxaa uu cibaadada keligii ku yeeshay maxaa yeele lahu isaga keligii bay u sugnaatee annicmatu nicmadu wax alla waxaad haysataan oo nicmo ah iyo idinka laftiinnuba isagaa idin leh marka ciddii nicmadan leh ayaa cibaadadana iska leh soo ma ciddii ku abuurtay oo wax ku siisay oo gacanta kugu haysa oo ku maamulaysa oo waxaa tahay oo dhan ku siiyey wamaa bikum min nicmatin fa min allah soo ma maadaama nicmada isaga dhammaanteed keligii leeyahay cibaadada isagaa leh marka dhagax iyo wadaad dhintay iyo qabri iyo midaan nicmo kugu lahayn waxba ku siinin gacanna aan kugu lahayn waxaad u caabudi maxay tahay xataa addoommada hadday wax kaa soo gaadhaan addoommadaa wax kaa soo gaadheen ilaahay baa kuugu soo dhiibay soo saas adoomada ah, ilaahay wuxuu usoo dhiibayn bay kuu keenayaan wax ilaahay qadarayn bay kuu keenayaan marka muncimka asalka waa allah tabaaraka watacaala ayb walahu isaga keligiibuu u sugnaaday sidoo kale athanaa'u ammaantii alxasanu ee wanaagsan ammaanta wanaagsanna baa iskale sida uu shaikhulislaam ibn taymiya iyo ibnu qayimiyo ay taqriirinayaan waxa weeyaan eh, yani ibaadada gacan lagugu leeyahayna way ku timaadaa iyo nicmo waxaa kolay ku timaadaa kamaalka mutlaqa ah dhammaystirnaan aan dhimanaani meella ka soo gelin ilahay umbaa leh waa ammaantaa wanaagsan waa wixii isaga ka soo hadhay oo dhan waa makhluuq naqsi unbuuna meel un kaga jira dhimanaanubaa meel kaga jira athanaa'u almutlaq isagaa iskale xamdiga mutlaqa isagaa iskale wa calaa hada alasaas ayuu rabbigeen tabaaraka wa tacaala ku mudan yahay cibaadada oo uu xaq ugu leeyahy laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ila allah alla mooye mukhlisiina xaal aan u saafi yeelayno lahu isaga addiina cibaadada aan u saafi yeelayno diinka iyo cibaadada isaga keligii baan u gooni yeelaynaa oo cid kale lama wadaajinin walow kariha haba kahdeen alkaafiruuna gaaladu haba kahdeen xataa gaaladu haba kahdeen oo ha dhibsadeen oo ha nugula dagaalameen oo ha nugu xidheen oo dhib ha noogu geystan way macnaa meeshaa waxaad ka fahmi in cibaadada ilaahay loo gooni yeelo waxa kahan oo la dagaalami waa ongaal walow karihal kaafiruun ah, war ilaahay keligii hal caabudo oo qubuurtan ha layska daayo oo dadka dhintay cibaadadooda ha layska daayo oo dhagaxyaanta la caabudaya hala daayo oo jinka la caabudaya hala daayo yaa kahanaya oo dhibsanaya waa kaafir walow karihal kaafiruuna ah, waa ka qur-aanku marar badan tilmaamay in ay ee tawxiidka iyo xaqa rabbi ilaahay keligii ha siiyo marka la yidhaahdo in ay quluubtoodu ay ka qamandhacyoonayso fadhiga inay ka kacayaan oo boodayaan ah, waidaa dukira aladiina min duunihi idaa hum yastabshiruun markii kuwo kaleoo ay ilaahay ka sokeeya la sheeg sheegana markaasay farxayaan ooy bishaaraysanayaan waa sida dadkan qubuurta cibaadadooda caadaystay iyo dadka dhintay markii awliyada laga warramo iyo cibaadadeeda iyo waxbay tartaa iyo dhulkii cirkay kala haysaa iyo waxbay kala tuurtaa iyo sheekh hebel bay ilmayani waxa weye ninbay ilmo u tartay iyo roob bay keentay iyo waxa marka la ahrinahayo waa farxayaan laakiin marka la yidhahdo ilaahay keligii hala caabudo waxba ma hayaan waa la kaakici khalaas meeshii wahaabiyaa soo gashaa la ka carar marka saas weya walow karihal kaafiruuna tawxiid waxaa kahda un ruux gaal ah qaala wuxuu ihi wakaana wuxuu ahaa rasuululahi sal allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yuhallilu mid yacni tawxiidsada bihinna kuwa iyaga ah dubura kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda salaad kasta gadaasheeda waa ku tawxiidsan jiray nebigu sal lay slm oo dikriga waa akhrin jiray rawa waxaa wariyey axmed wa muslim wa abu daawuud waannasaa'iyu wa can ilmuhiirati bni shucba ana nabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam nabigu kaana wuxuu yaquulu mid yidhaahda fii duburi kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda maktuubatin oo la waajibiyey salaad kastaoo la waajibiyey meeshaa wuxuu inoo faa'iideeyey fii duburi kulli salaatin maktuuba dikrigan salaadaha sunanka gadaashooda inaan la akhriyayn ee uu khaas ku yahay bacda salawaati almaktuuba salaadaha la farad yeelay ee shantaa macnaha ayb kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhahda fii duburi kulli salaatin maktuubatin oo la waajibiyey laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu almulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir allahuma allahyo laa maanica cid siisa ma jirto ama siin karta limaa acayta laa maanica dheh cid diidi karta ma jirto limaa shayga actayta aad siisay addoommadaada waxaad addoommadaada siisay cidina uma diidi karto yani cid hor istaagi karta ma jirto walaa muctiya cid siin karta ma jirto limaa manacta waxaad diiddo waxaad adigu diidood addoommahaaga u diidana cidina kaama soo qaadi karto oo addoommada uma soo qaadi karto walaa yanfacu ma anfacayo daljaddi midka hodantinimada iyo dheefta u saaxiibkaa adduunyo minka xaggaaga ka anfici maayo wax uga tari maayo aljaddu dheeftiisa iyo hodantinimadiisu wax uga tari maysa xaggaaga yacnii xooluu leeyahay iyo weji buu leeyahay iyo madax waaye iyo sidan weeye agtaada waxba uga qaban maysa ninka arrimaha ku sifaysa ayib waa kaan soo marnay sooma waxa wax u taray waa camal saalix muttafaqun calayh وعn cabdاللahi بn cmri qaala wuxuu yihi qaala rasuulu الlahi salى اllahu عalayh walih waslm rasuulku wuxuu yidhi khaslataani laba arrimood laa yuxsiihimaa ma koobo rajulu nin ma koobo muslimun oo muslim ah ilaa hadduu koobo dakhala wuxuu gelayaa aljannata jannaduu gelayaa ah, laba arrimood nin muslima ah, ruux muslima ah laga wadaa ma xifdiyo oo ma ilaaliyo ma koobo ilaa dakhalu jannaduu gelaya wahumaa labada arrimoodna yasiirun waa kuwa fudud waman yacmal cidda ku camalfalaysa bihimaa iyagana qaliilun waa yarya labada arrimood maba adkaba waa iskay fudud yihiin laakiin cidda ku baraarugaysaay ee ku camalfalaysa way yartahay ayib doqoni ma garanti waa maxay yihiin yusabbixu wuu tasbiixsanayaa dubura kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda wuxuu tasbiixsanayaa casharan toban subxaana allah oo toban ah wa yukabbiruhu alla tabaaraka watacaala yusabixu allaha dheh yusabixu allaha alla ayuu nasahayaa yani dubura kulli salaatin salaad kasta galaasheeda cashran toban wayukabiruhu alle ayuu weynaynayaa cashran tobanna waa weynaynayaa wayaxmaduhu wuu mahadinayaa cashran tobanna waa mahadinaya subxaana allah toban ah iyo allahu akbaroo toban ah iyo alxamdu lilaahi oo toban ah salaad kasta galaasheeda qaala wuxuu yidhi fara'aytu waxaan arkay buu uhi rasuula allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam oo yacaqiduhaa guntaya biyadihi gacantiisa ku guntaya ah, gacantiisa isagoo ku guntaya toban tobankii oo saa u tirinaya arkay buui fa tilka taasi hamsuuna wa mia wey boqol iyo konton weye bilisaani carabka carabka tirintiisa iyo akhrintiisa boqol iyo konton bay ku yihi wa alfun wa hamsu mia wey filmiisaani miisaankana waa kun iyo shan boqol miisaanka rabbina kun iyo shan boqol bay ku yihi waa sidee ayb markaad subxaan allaahi tidhaahdo toban goor alxamdu lilahi-na toban goor tidhaahdo allahu akbarna ad toban goor tidhaahdo salaad kasta gadaasheeda waa meeqa intaas soddon waay salaaddiiba waa soddon salaaduhuna waa imisa shan soddon ku dhuf boqoliyo konton shanta salaadood maalinkii markaad tukato carabku wuxuu tiriyey boqol iyo konton buu la yimid boqol iyo konton markuu saa ula yimid alxasanatu bicashri amhaaliha waa raaciidada ilaahay addoommadiisa ku abaalmariyo hal xasano markaad la timaado ugu yaraan toban goor indhigu labanlaabo waa marka boqol iyo konton tobankii la labanlaabaya haddana ku dhufo meeqaymaane kun iyo shan boqol sidaas waa marka miatun wa hamsuuna billisaan wa alfun wa hamsu mia fi lmiisaan ilaahay miisaankiisana kun iyo shan boqol weeye muxuu ahaayey eh, eh, carabkana waxay ku tahay boqol iyo konton ayib waidaa goortii aawaa uu dunmo ilaa firaashii gogashiisa markuu u dunmo oo uu seexan rabana sabaxa wuu tasbiixsanayaa wa xamida wuu mahadinayaa wa kabbara wuu takbiirsanayaa mi'ata marra boqol goor ah, iyadana <clears throat> bimacnaa markaad gogoshaada tagto alxamdu lilaah oo ah eh, sagaal iyo sagaashan subxaan allahi waxaan dhilahaa soddon iyo saddex soddon iyo saddex way subxaana soddon iyo saddexa alxamdu lilaahi oo soddon iyo saddexa allahu akbar oo soddon iyo afar ah meeqay isku tahay boqol waa ayib mi'ata mara saasay ku imaanaya fa tilka taasi marka mi'atun weeye waa boqol bilisaani carabka wa alfun waa kun filmiisaani miisaankana waa kun soo ma carabka markaad yani wax weeyaan aad sidaa u akhrido markaad seexanayso illan waa hal mar un hal mar waaye markaad seexanaysa habeenkii markaad boqol dhahdo boqolkiina lagu laban laabo toban goor miisaanka waxay ku noqonaysaa marka kun bay ku noqonaysaa saasay macnaha ayb fatilka miatun waa boqol bilisaani carabka waa alfun waa kon waa kun wey fi lmiisaani miisaanka rawa waxaa wariyay alhamsatu shantii baa warisay wasaxaxahu waxaa saxiixiyey xadiidka atirmidiyo kadalika waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan iyo sheekh albani sheekh shucayb ilarnaut isaguna waa taxsiininayaa xadiidkaasi marka waa xadiid isagana sugan wuxuuna faa'iidaynayaa dikriga salaada marka laga baxo dikriga mashruuca waxaa ka mid ah in aad toban goor subxaan allah dhahdo toban goorna allahu akbar toban goorna alxamdu lilah ayb xadiista kale ku soo aroortay saxiixaynkii keyrkood ku timid ayaa waxay tilmaamaysaa tiradaa tira ka badan soo ma oo soddon iyo saddex goor subxaana allah soddon iyo saddex goor allahu akbar soddon iyo saddex goor alxamdu lilah kadibna lagu dhammaystirayo boqolka laa ilaaha ila allah lagu dhammaystirayo sooma sida caanka wa see laysu waafajinayaa marka waxaa laysu waafajinaya wax tacaaruda kama dhaxayso sidanina waa mashruuc haddaad toban ka dhigtana waa mashruuc haddaad soddon ka dhigtana waa mashruuc mar marka qaarkooda waxay ku anfici aad degdegsan tahay ah, oo aadan ka gaadhayn soddon ka gaadhayn toban tobanka dhag ka sii marnaba yuusan khayrkaas ku dhaafin macnaha ayib markaad jaanisayna sadana soddon iyo sidaas wey labadu waa mashruuco adkaartaasi soo aroortay siyaabaha kale gedisan nabigu u samayn jiray bay ka mid tahay salaatu rabbi waslamu caleyh ayb wacan sacd bn abi waqaasin annahu isagu kaana wuxuu ahaa yucallimu mid bara baniihi wiilashiisa wuxuu bari jiray haaulaai alkalimaati kelimooyinkan uu bari jiray kamaa sida yucallimu uu baro oo kale almucallimu mucallinku u baro alghilmaana caruurta alkitaabata qoraalka si u baro wiilasha yararka ah sida qoraalka iyo farta loo baroo kale ayuu wiilashiisa u bari jiray sacd bin abi waqaas kalimaadkan u bari jiray wayaquulu wuxuu dhihi jiray inna rasuula allahi sal lay rasuul alleh kaana wuxuu ahaa yatacawadu mid magan gala bihinna iyaga dubura kulli salaatin yatacawadu billahi wa ilaahay buu magangeli jiray bihinna iyaguu ku magangeli jiray dubura kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda klimaadku maxay waa kuwan wa allaahuma inii acuudu bika min albukhli alla waxaan kaa magangelayaa bakhaylnimo bakhaylnima bimacnaa waa xuquuqda lagugu leeyahay inaad ceshato xoolo keliya maaha xoolahaa soo gelaya cilmigaa soo gelaya akhlaaqda wanaagsan baa soo gelaysa wax ay ahayd sharcan inaad bixiso haddaad ceshato bakhayl baata saas way maanaa ayb saas daraaddeed ba nebigu sal lla alay wuu ku tilmaamay ruuxa dadka ugu bakhaylsan inuu yahay ruux magciisa agtiisa lagu sheegayoo ku sallin waaya sal alay slam waaba khayl sooma leanna waxa weeye shay laga rabay inuu bixiyo ayuu ceshaday adiga bakhaylnimada markaa u qaadanayno xoolo keliya taajirka keliya bakhayl maaha laakiin qolyo badan baa bakhayla culimo bakhaylaa jirta oo cilmigii ku bakhayli nasal allah asalaama daaci waxaa jira bakhayla daalibulcilmi bakhaylaa jira soo ma yani waxa way bakhaylnimadu meelo badan bay gasha ilaahu bukhligan magankaaga ayib shar oo dhan bay asal u tahayo waa ka qur-aanka kariimka alla tilmaamay waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun liibaantaadoo dhan baaba ku jirtaba in ilahay bakhaylnimadaa kaa ilaali waa cudwan magangeli bika adigaan ku magan geli min aljubni fulaynimada fulaynimada dagaalka keliya maa iyaduna markii goobta raggu isugu yimaado inaad cararto un bukhaylama yidhahdo fulaynimada laakiin go loo baahnaa inaad qaadato inaad qaadan weydo waa fulaynimo mowqif loo baahnaa inaad istaagi weydo waa fulinnimo saas way macnaha yacni meel sabir u baahnayd inaad sabir weydo waa fulinnimo fulinnimadu iyaduna meelo badan bay gashay nolosha meelo badan bay ka gashaa iyaduna ilaah fulinimadaasaan magan kaagah wa acuudu waan magangeli bika adigan ku magangeli an uradda ayaan kaa magangelayaa in la celiyo ilaa ardali lcumuri cumriga midka ugu hooseeye ugu liita in lai celiyo ah, cumriga kiisa liita in lai celiyo cumrigaasi waxa weeyaan waa cantatabka inuu ruuxu eh, muxuu ahay uu gaadho cimri caqligiisu baaba'o oo uu caruur oo kala noqdo intaadan taa gaadhin ilaahay inuu ka oobsadaa fiican soo ma leanna heerkaa inaad gaadho waxna kuuguma taarno oo dee caqligaagii hadduu maqan yahay cibaado iyo wax samayn iyo qalinkuba waa kaa kor qaadan yahay cimriga noocaasi waxba kuuguma yaallo waa midda labaadee dhib buu kugu yahay adigii dadkii dhibtay adiguna waad dhibanta soma culayskaasi marka caruuroo kalead noqonaysa caruur oo kale oo mxuu ahaaye saxarada laga qaadiyoo yani waxba aan iska ilaalinayninoo dabka iyo biyuhu isugu mid yihiinoo ilmo dhashay oo kalead noqonay meeshay culamadu daliishadaan eh, adduunyadu waxay dhahaan haddii ay ilaahay ugu talagalay inay jirayso siritaan haddii loogu talagalay mar walbood sii noolaataba waad sii xoogaysan lahay sooma wax jiritaan loogu talagalay hadday tahay gadaal buu ruuxu kasii xoog badnaan lahaa laakiin inaan jiritaan loogu talagelin waxaad ku garan mar walboo cimrigu kula dheeraadaba hoos baad u noqon marka waxaa loogu talagalay inay tagto oo yna sii jirin manaa ayb waacuudu bika alla waan ku magangeli acuudu waan magangeli bika adigaan ku magangeli min fitnati dunyaa adduunyada fitnadeedaan kaa magangelaya adduunyada fitnadeeda faqrigeeda fitankeeda qinaheeda iyo xoolaheeda inaan ku fidnoobo dumarkeeda shahawaadkeeda iyo shubahaadkeeda waa cudwaan magangeli bika adaan ku magangeli min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisaan kaa magangelaya rawahu waxaa xadiidka albukhaari wاtirmidiyu wasaxaxahu wuuna saxiixiya wacan ummi salmata radi allahu canha ana nabiya sal ly waslam nabigu kaana wuxuu yaquulu mid yidhaahda idaa goortii sallaa uu tukado asubxa salaada subax markuu tukado xiina waqtiga yusallimu uu salaamo naqsanayo markuu salaamo naqsado mid yidhaahda ayuu ahaa allahuma inii as'aluka cilman naafican wa risqan طayiba wa camalan mutaqabala allahuma allahyo innii anugu as'aluka waxaan ku weydiisan cilman cilmi baan ku weysiisan naafican oo wax anfaca ah, cilmiga naafica waa cilmu lkitaab wasunna kitaabka allah iyo sunnada nebi cilmiga laga helo ayaa naafic la yidhaahda cilmigaasaa haddana marka ruuxa la fiiriyo laba u kala baxaya markaad ku camal fasho oo ilaahay ku waafajiyo camalfalkiisa waa cilmi naafica markii intaad barato aan camalfalkiisa lagu waafajinna binisbati laka waa cilmi daara waa ku dhibayaayo dee cadaabbuu sababka ugu noqonaya a inaad saddexda cadaabka ugu horrayn doona aad ka mid noqoto unbuu sababka ugu noqon marba haddaad ku camalfali weyda sooma oo canfalka cilmiga aad saas daraaddeed baa xadiiska kale nebigu waxaa sal ly slam allahuma innii acuudu bika min cilmin laa yanfac ilaahu waxaan magan kaaga ahay oon kaa magangelayaa cilmi aan waxba anfacayn oon ruuxa waxba ku biirinayn wa risqan baan ku weydiisanayaa tayiban oo wanaagsan oo xalaal ah risqa xalaalana waan ku weydiisan yacni waxaa meeshaa ka baxaya risqa aan xalaasha ahayn isaguna waa culays haddii xoolo lagu siiyo risq lagu siiyo laakiin risqi uu xaaraam kugu yahay ayadana waa culaysoo la'aantiisaa dhaantay inaad iska gaajaysnaataa dhaantay risqi xaaraama intuu kusoo geli laha maxaa isaguna waa cadaab adduunkana waad guban oo barakadaa laga qaaday aakharana cadaab iyo kadeed iyo su'aal iyo xisaab baa dambaysa ayb wa camalan baan ku weydiisanayaa allow mutaqabbalan oo la aqbalay la aqbalayood adugu yeelayso oo meel ii yaalla ilaan camalkii haddaan lagaa aqbalinoo isagana lagugu soo diido isagana waa tacab khasaar waad tukanaysaa waad soomaysaa waad salaadaysaa waad xajinaysaa waad dadaalaysaa laakiin haddiiba lagaa yeeli waayo soo ma halbacaad lagula saway marka ah, waxaad samaynayso dhan waa tacab khasaaray wa ayb rawa waxaa wariyey xadiidka axmedu axmed baa wariyey wabnu kadalika waxaa wariyey ibn abi shayba abu yacla fii musnadi طabaraani waxaana ku jira sanadkiisa mawla ummi salama oo majhuul ah. ah mubham baa ku jira saas daraaddeed ayuu sanadkiisu daciif maca dalika shekh albani caleh raxmat ullah xadiidka wuu saxiixinaya waxaan u malaynaya malaha shawaahidii wa can abi umaamata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ayu ducaa'i duca teebaa loogu aqbal badan yahay duca loogu maqal badan yahy loogu aqbal badan yahay laga wada ayib qaala nabigu wuxu uhi sal lay slam jawfu lleyli habeenka dhexdiisa alaakhiri ee dambeeya habeenka dhexdiisa oo waliba qaybta dambe ah ayb wa duburi salawaati iyo salaadaha gadaashooda almaktuubaati ee la waajibiyey rawaahu tirmidiyu baa wariyey waana xadii xasana ah. w isaguna waa taxsiiniyey sheekh albaanina waa taxsiininaya wuxuu faa'iidaynayaa xadiidkani xilliyada ducooyinka la aqbalo laba waqti oo ka mid ah waqti waa habeenka dhexdiisa khaasatan gelilka dambe xadiidkii mutawaatirkaabaa u markhaati kacayo markii habeenka ulus laaban yahay saddex meelood meel ayuu rabbi samada soko u soo degaya markaasuu wuxuu leeyahay yaa waxay weydiisto oon siiya yaa ibaryoon ka aqbala yaad ii toobad keeno oo toobadda ka aqbala wahaakadaa xadiidkaasaa u markhaati kacaya marka jawfu lleyli alaakhir tan dambana waxa weeyaan wa duburu asalawaati almaktuubaat salaadaha waajibka gadaashooda iyadana waa xilliyada ducada la aqbalo ayb ducadaasi marka waa mashruuc in la ducaysto laakiin adkaartan hadda aan soo marinay adciyadan aan marayno baa duca ah ayb waxay culimmadu dood ka qabaan meesha iyada ah maadaama salaada gadaasheedi atixiyaadka wixii ka dambeeyey atixiyaadka laftiisu ducu ah soo ma atixiyaadka markaad dhammaysanay intaadan salaada ka bixin duca meeshaa gashay ducooyin baa galay salaada markaad ka salaama naqsatayna ducooyin baa meesha ku jira oo adkaarta haddaan soo sheegnay qaar baa ducooyin soo ma ayib intaa kadib inuu ruuxu gacanta taagoo ducaysto gacantaagga iyo ducadaasi inuu ruuxu laasimo ayay culimmada qaarkood waxay leeyihiin culimmada sunnada waxay leeyihiin ma sugnaanin ma sugnaanin bimacnaa wax weeyaan inaad shay laazima ka dhigato oo raatib ah oo ka'annahu sharci nebiga ka sugan oo kale ah taasaa la diiday laakiin marna inaad ducaysato marna iska dayso mar ducayso mar iska dha ayib talabaad waxa weeyaan ducooyinkaas salaadaha gadaashooda ah ee la aqbalayo qaabka nebiga ay uga sugantahay saxaabadiisa waa qaabka iyadana aan hadda soo tilmaannay w laakiin imaamku markuu salaada ka baxo inuu dadka ka soo horjeedsadoo u duceeyo dadkuna aamiin yidhaahdaan qaabkaa jamaaciga ee wada jirka in loo ducaysto ayadana waa bidco nebi maxamed kama sugna salawatu rabbi waslamu caleyh muddo dheer oo makiya madiinaba uu saxaabadiisa tujinahayay hal mar lama hayo salaadda isagoo intuu ka baxay soo jeesaday oo saxaabaduna aamiin dheheen isaguna duceeyey marka hadday khayr tahay waa imaan lahay sooma way samayn lahaayeen soo ma hadday khayr tahay ayagaa ku horrayn lahaa saxaabadiisiina lagama hayo markuu nabigu geeriyooday kadib a'immadii baa tujinahaya dadka abubakar baa tujinayay cumar baa tujinaya cumaan baa tujinaya cali baa tujinayay saxaabadii ka dambaysay baa a'immaha ah masaajidda tujinayay hal mar lagama hayo mid intuu dadka ku soo jeesaday duceeyeyoo dadkuna aamiinsadeen haddaan nabigiina laga haynin saxaabadiisiina laga haynin warkaasi war saxsan maa marka saas daraaddeed baa culimmada sunnada waxay yidhaahdeen ducada jamaaciga waa bidco oo ficlan waa bidco wey macana wax sugan maaha ayb loomana daliishan karo ducada iyadae jamaacigaah yani e, nusuusta caamkee ducada fadligeeda ku soo aroortay maxaa loogu deliishan karin waxaan loogu deliishan karaynin ducada guud inay mashruuc tahay layslama diidanaa laakiin waxa doodu ka taagantahay waxa qaab kan wada jirka ah cibaadadana sideedaba ayadoo asalkeedu mashruuc yahay baa waxaa ka dhiga bidco ka dhiga qaabka loo samaynayo hadduu qaabku iyo kayfiyadu aynan sugnayn cibaadadii waxay noqonaysaa bidcay noqonaysaa waana bidcada loo yaqaano albidca alidaafiya kayfiyadaa khaldan ama zaman khaasaad ku khasistay ama meel gooniyaad ku khasistay ama kayfiye gooniyaad u yeeshay oo aan soo aroorin meelaha waa meelaha ay bidacu ka soo galaan cibaadaad ka soo galaan way man ayb baab linxiraafi gadoomiddii buu baab u yahay bacda asalaami salaamo naqsiga kadib la gadoomo ayib wa qadri lubhi iyo nagaadiga qiyaastiisa baynahumaa dhexdooda la nagaado waistiqbaali lma'muumiina iyo dadka ma'muumiinta lagu soo jeedsado salaamo naqsiga markaad salaada ka baxda kadib inaad soo wareegto aad inxiraafka waxaa la yidhahdaa bimacnaa in aad eh, sii jeedkaas sii jeeday kasoo soo labada dhinac mid ka mida ah ka soo waa mid wa qadra lubhi baynahumaa labadooda dhexdooda intee baad nagaanaysaa baynahumaa waxay u noqonaysaa yacni bayna alinxiraaf wa bayna asalaam salaaddii markaad ka baxday iyo inaad soo jeesato dadka ku soo jeesato qiyaas intee leeg baa udhaxaynaysa qiyaas intee leeg baa udhaxaynaysa waa mid waistiqbaali lma'muumiinna waxa weye salaadda markaad ka baxdo meeshaadii aad u tukatay qiblada ha usii jeedsanine dadka gadaashaada ku tukaday usoo jeedso oo wejigaaga soo qaabil can caaishata radiallahu canha qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sala allahu alayh rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii sallama uu salaamo naqsado laa yaqcudu mid aan fadhiisanin ilaa miqdaara maa yaquulu ilaa qadarkii qiyaasta uu dhahayo mooye allahuma anta asalaam waminka asalaam tabaarakta ya da ljalaali walikram qiyaas uu hadalkaas akhrinayo intaa in la eg buu meeshiisa ku sugnaan jiro sii jeedi jiray ayadaa markuu yidhaahdana waa soo jeesan jiray rawahu axmed baa wariyey oo muslim watirmidi wabnu maajah ayib xadiidkan culimmada qaarkood waxay u qaateen kaana idaa sallama lam yaqcud ilaa miqdaara ma yaquulu ma uusan meeshuu ku tukaday fadhin jirinba oo ma sii fadhin jirin ilaa qiyaasta uu hadalkaas leeyahay mooye waxay u fahmeen marka mar alla markuu hadalkaa dhaho inuu kacayo fahamkaasina waa fahmaan saxahayn lanna marka axaadiista laysu geeyo waxay faa'iidaynaysaa inuu nabigu sal lay wasalam meesha sii fadhin jiro adkaar kusii akhrin jiray ayay faa'idaynaysaa wabittaali waxaa saxa xadiidkan macnihiisa in laga dhigo nagaadiga laga hadlayo waa siijeedka nagaadiga uu ku nagi yahay siijeedidda uu qiblada u sii jeedo qiblada wuxuu usii jeedi jiray oo qaabkaana fadhigaasi ku nagaan jiray qiyaasta uu ka dhahayo hadalkan ah allahuma anta asalaam waminka asalaam tabaarakta ya daljalaali walkram intaa markuu yidhaahdo wuxuu samayn jiray soo jeedsan jiray laakiin fadhigii wuu sii fadhin jiray sidaasi waxaa ku fasiraya culimo fara oo ay ka mid yihiin shekh islaam ibnu taymiya iyo ibnulqayim iyo hayrkood ayb sheekha imaamka mualifkuna isaguna sidaasuu maray macna wa can samurata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana nabiyu nebigu wuxu sal lla lay idaa goortii sallaa uu tukado salaatan salaad aqbala mid soo qaabiliyuu ahaa calayna korkanaga biwajhi wejigiisuuna soo qaabilin jira rawahu lbukhaariyu yacnii markuu salaad tukado wejigiina soo qaabilin jira wuu nagu soo jeedsan jiray wa meeshaan waxaan ka qaadanaynaa inay hadyigii nebiga ahayd sal lay waslam iyo sunnadiisii imaamku markuu salaada ka baxo inuu dadka kusoo jeedsado laakiin isagoo salaadii ka baxay inuu weli qiblada usii jeedooo oo dhankiisa isaga sii jeedo waa khilaafu lhadyi waay sunnadii nabiga iyo ariiqiisa way khilaafsantahay wa can ilbaraa'i bni caazibin qaala wuxuu uhi kunnaa waxaanu ahayn ida goortii sallaynaa aan tukanno khalfa rasuulilahi sal allahu calayhi waali wasalam rasuulka gadaashiisa ku tukanno axbabnaa kuwa jecel baanu ahayn an nakuuna inaannu ahaano can yamiinihi midigtiisa inaan ahaano dhanka midig inaan ka xignaanu jeclaan jirnay oo fa marka uu soo qaabiliyo calaynaa korkanaga biwajhi wejigiisa uuna soo qaabiliyo ah yani marka uu wejiga aggi aggiisa uu soo jeedsada wa rawahu muslim wa abu daawuud xadiidkani iyo kii hore waxoogaa waxaa ka dhexeeya e, e, farqi baa udhexeeya xadiidka hore wuxuu tilmaamayaa markuu soo jeedsado nabigu wejigiisa dadku soo qaabilin jiray kan dambena wuxuu leeyahay dhanka midigtaabuu qaabilin jiray soo ma dhanka midigtaabuu qaabilin jiray waxay leeyihin culimmadu marka kan hore inuu kan dambe fasiraya dhici karto oo laga wado na soo qaabilin jiray qaar naga miduu qaabilin jiray laga wado waxaa kaloo dhici karaysa in lagu xambaaro inuu midigta qaabilin jiray sida badan maranna midigta keliya ma qaabili jirino dadko dhan buu soo qaabili jiray waa xadiiska hore macnuhu faa'iidaynaya sidaana iyadana waa qaabay culimada qaarkood marayaan adiga almuhim in la soo jeedsado dadka lagu soo jeedsado ayuu hadyiga nebigu sal alla alay waslam dadka qaarkood baa ama a'immada qaarkood ayaa waxay u arki karaan oo shaytaanku ugu sheekayn karaa salaada markaad ka baxday qiblada ha ka jeesanin leanna qibladoo loo jeedaa fadli ku jira warkaa inuu ku ahriyaa laga yaaba khaasatan hadduu imaamku sunnada nebiga jaahil ka yahay usan aqoonteeda lahayn marka inuu sijeedkiisa adkaarta ku dhammaysto ayaa dhici karaysa isagoo marka isla sidana kuu fadli badan fadliguna mar walba wuxuu ku jiraa hadyigii nebigiiyo in la maro siduu samayn jiray salawatu rabbi waslamu calayh ayb wacan yaziid ibni aswad qaala wuxuu idhi xajajnaa waan xajinay maca rasuulilahi sal lay slam rasuulka la jirankiisa ayaan xajinay xajat alwadaaci xajkii sagootiga ah, waa xajka keliya nebigu bacda alhijra uu xajiyey intuusan hijrooninoo madiine joogay inta sane uu xajiyey allahu aclam laakiin markuu soo hijrooday kadib oo madiine yimid hal xaj unbuuba xajeeyba ah, waana xajkaasi xajkaa sagootiga sanadkii tobnaad uu nabigu sameeyey sal lay waslam ee uu ku sagootinayay ayb qaala wuxuu uhi fasallaa wuxuu tujiyey binaa annaga nebigu wuxuuna tujiyey salaata subxi salaada subax buuna tujiyey uma kadibna inxarafa wuu leexday jaalisan isagoo fadhiya ayuu leexday oo yani wax weeyaan dhinac u leexday fastaqbala annaasa dadki ayuu soo qaabilay biwajhi wejhigii soo qaabilay inxarafa yani waxa weye wuu iishay wey macnaha dhinacdhinac buu isu gadiyey ayb oo dhinacdhinac ka soo wareegay fastaqbala annaasa dadkii buu qaabiliyey biwajhi wejigiisuu dadkii qaabiliyo ku soo jeediyey wadakara wuxuu sheegay qisata rajulayni labadii nin qisadoodii alladayni kuwaasoo lam yusalliya aan tukanin halkaa hadalkaa isaga ah wadakara qisata rajulayni xadiiskii baa lagu soo gaabiyey qayb baa meeshaas laga gooyay maxaa yeelay maqsuudku ma aha maqsuudkii ujeeddadu hadda maaha qaybtan dambuu rabaa iyo qaybta hore un qisada labada ninna waxay ahaayeen bilikhtisaar nebigu markuu salaaddii ka baxo soo jeesaday ayuu wuxuu arkay laba ninoo meeshaas dambe iska fadhfadhiya warbal u yeedha labada nin waa loo yeedhay way yimaadeen war maxaa idinku dhacood u tukan weydeen guryaha nagaan kusoo tukannay dheh xaggaan kusoo tukannay ayb markaasuu nebigu ku wuxu sal lla lay slam ha yeelina sidaa ha yeelina haddii salaadaad tukataan oo kadibna aad jamaaca soo haleeshaan jamaacada la tukada buui sunna idiin noqone labadana qisadoo saas wadakara qisata rajulayni alladayni lam yusaliya aan tukanino aan nabiga la tukanin sal lay slam jamaacada aan ka qaybgelin waay qaala wuxuu uhi wanahada annaasu waxaa dhahaya yaziid ibnu aswad wanahada way hinqadeenoo way istaageen annaasu dadkii ilaa rasuulilahi sal lay slm rasuulka xaggiisa isu taageen markuu salaadii ka baxay kadib oo uu ku soo jeedsaday ayay dadkii soo kaceen wanahadtu anna waan hinqado waan istaagay macahum la jirankooda anuguna dadkii baan la soo kacay buui ayb wa ana anuguna yowmaidin maalinka ashabu rijaali ragga ninka ugu dhalinyar baanahay ahay wa ajladahu rag ninka ugu xoog badanna waan ahay nin dhallinyaranimadiisu ay dhammaystiran tahay oo raggu wakhtigu ugu xoog badnaa ku jiraan ahay bui wuxuu ihi ziltu kama zuulin buu idhi asxamu nnaasa inaan dadka cidhiidhiyayo xataa wasaltu ilaa aan gaadhay ilaa rasuulillahi sal alay waslam aan gaadhay yani dadkii meeshay ku xoonsan yihiin oo ku urureen waxaana yani loo yimid in nebiga gacantiisa la barakaysto oo nin walba uu jidhkiisa taabto ayaa loo soo kacay oo loo yimid marka cidhiidhigaasaan anna soo jiray buui ah, dadkii baan soo cidhiyo waan soo jiray buuhi xataa wasaltu ilaa rasuulilahi sal lay slam ilaa rasuulka aan ka soo gaadhay fa ahadtu markaasaan qabtay biyadihi gacantiisaan qabtay fa wadactuhaa markaasaan dhigay buui xaggee buu dhigay oo uu saaray imaa calaa wajhii inaan wejigayga saaray aw sadrii ama laabtayda inaan saaray mid bay ahayd buui yani wuxuu ka shakisan yahay gacantii nebigo markuu helay oo intuu meeshii gaadhay uu nasiib u helay meeshuu jidhkiisa ka saaray buu kaga shakisan wuxuu ama wejigaan saaray ama laabtaan saaray buui gacanta nebiga sal ly sl qaala wuxuu yidhi famaa wajadtu ma aanan helin shay-an shay ma helin oo atyaba ka udgoon walaa abrada ka qabow badan min yadi rasuulilahi sal lay slam nabiga gacantiisa jidhkayga markayse taabatay buui weligay intaan wax udgoon arkay wax ka udgoon ma arkin bu intaan arkay wax qabo wax ka qabo ma arkin bu wa huwa wuxuu yidhi yowmaidin maalinka wahuwa nebigu yowmaidin maalinka fii masjidi alkhayf masaajidka khayf buu markaa ku sugan yahay nebigu sal lay slam oo uu salaada subax dadka ku tujiyay rawahu axmed baatu yaad uga wariyay masjidkhayf waa masaajidka weyne ku yaalla yani mino dhexdeeda ku yaalla hadda aada loo ballaadhiyey wuxuuna ka mid yahay masaajidda uu nabiga sal lla alay waslam fadli ku sheegayo wuxuu yidhi sallaa fiihi sabcuuna nabiyan buu nabig sal lay slm xadiis sugan masjidulkhayf dhexdiisa waxaa ku tukaday toddobaatan nebi baa ku tukatay buui toddobaatan nebi baa u kala dambeeyo ku tukaday masaajidka arkaysa marka masaajidkaasuu salaada subaxdu nabiga ku tujiyay sal lla lay rawahu axmed kadalika waxaa soo saaray ibn abi caasim sanadkiisu saxiix weeye xadiidka laakiin waxaa soo saaray eh, muxuu ahaaye ahlu sunanka asaga oo ku eg qisada labada nin qaybtan dambe dhahaysa wanahada annaasu ila aakhirihi ayuu axmed wariyey ibn abi caasim laakiin qaybta hore ee labada nin nebigu dadkiibuu kusoo jeedsaday laba ninoon tukanin buu arkay ku saabsan qaybtaasi ahlu sunankuba way wariyeen ayb wa fii riwaayatin waxaa ku sugan oo lahu anahu nebigu sallaa wuxuu tukaday asubxa salaadii subax buu tukaday maca nabi anahu yiid anahu yaziid sallaa wuxuu tukaday asubxa maca nabi nebiga la jirankiisa sal lay slam fadakara alxadiia xadiidkii buu sheegay haddaan soo marnay qaala wuxuu uhi uma kadibna haara annaasu dadkii way kaceen nahada annaasu waay riwaayadar soo mahayn nahada iyo haara iyo waa isku mid haara dadkii way kaceen ya'huduuna xaalay qaadanayaan biyadihi nebiga gacantii sal lay waslam yamsaxuuna xaalay ku masaxayaan biha gacanta wujuuhahum wejiyaalkooda ay marinayaan qaala wuxuu yidhi faakhadtu waan qabtay buuhi biyadii gacantiisa famasaxtu markaasaan mariyey bihaa iyada wejhii wejigeegaan ku masaxayoo mariyey fawajadtuhaa waxaan helay gacantii nebiga sal lay waslam abrada inay tahay mid ka qabow badan min athalji barafka wa atyaba ayadoo ka udgoon badan riixan xagga udaygana min almiski miskiga ka udayg badan yacnii waa cadarka midka ugu udgoon waa ama ugu adeeg badan waay ayb xadiidku waxaa kaloo faa'iidaynaya oo laga faa'iidaysan oon baabkan ku saabsanayn inay saxaabadu barakaysan jireen aaaarta nebiga sal lay waslam axaadiista ku soo arortayna aad bay u fara badanta qaar ka midana waan soo maray nebiga iyo eh, timihiisa iyo eh, mxuu ahay candhuuftiisa iyo eh, inay barakeysan jireen axaadiistaas fara badan baa kuso arortay laakiin sida sawaabka ah, waxay ahayd arrin nabi maxamed ku eg salawaatu rabbi waslamu caleyh saxaabadiisii oo ardadiisa ahayd oo aad u jeclayd khayrkana aad u jecla oo innaga inaga jeclaa wax walboo khayr markuu nebigu dhintay kadib lama hayo ayagoo iyagu isbarakaysanaya ardadoodii taabiciinta ahaana lama hayo iyagoo isbarakaysanaya ogow hadda raggu waa kala fadli badan yihin isku fadli maaha soo ma siduuqu haadihi lummaa jooga ummadda dhammaanteed ninkii ugu fadli badnaabaa jooga oo abubakar ah. abubakar inta lagu ururay lama barakaysanin candhuuftiisa iyo timihiisa wax uruursaday ma jiro soo ma cumarna lama urursanin marka wadaad ka dambeeyey kuwa oon la garanayninba xaalkiisa allahu alam soo ma in candhuuftiisa iyo maryihiisa wixii laga dhaqayo wasakdiisa laysku lugooyo oo daawo laga raadiya waa imtixaan jahli waay waa aqoon daro maxaa yeelay kuwaa waa la hubay inay ahlu janno ahaayeen sooma inay khayr badan leeyihiinna waa la hubay laakiin wadaadkan wasakhdiisa aad cabayso inuu ahlu naar yahay sooma suroobi karto sooma inuu ahlu naar yahaa dhici karta oo adiga maxaad ka ogta garan maysid qalbigiisa waxa ku jira ma garanaysid wuxuu ku dambayn doono khaatimadiisu waxay ku dhiman doonto ilahay agtiisa wax waxuu yaala garan maysid sooma khaasatan dadka miisaanka dadkaa lagu barakaysto waa miisaanan sharci ahayn miisaanku muxuu yahay maalmaa wax lagu arkay waay maalmaa wax lagu arkayoo maalmuu wax sheegayoo duulay oo maalmuu muxuu ahaay kan sameeyey oo maalmuhu isagoo maryo la arkay waxaadan garanaynin baa la ahrinaya ah. oo waxaasima miisaanba ruuxu inuu saalix yahay laguma garto waxaa inuu saalix yahay laguma garto shayaadiintuba waxyaalo noocaasa waa lagu arkaa ibliis ninkii la jiray sharu qaa'ibin yuntadar ninka la yidhahdo muxuu ahaayey E, e, e, dajaal dajaal sharru haa'ibin yuntadar waa shayaan la sugayo ka ugu daran wa ee soo socda haddana maca daalika waxyaalaha uu la imaan doono ee dadka uu tusi doono weli tusi kara ma jiro sooma nin samada amrahayoo roob soo daa meel heblana roobka ka go dadkaasna roobka sii oo samadu ka amar qaadanayso miyaad artay adugu Ah, saas daraaddeed dadka dad badan baa ku fidnoobi doon marka waxaanay dhahaan karaamaadka iyo khawaariqda bixaddi daatihaa daliil iyo miisaan uma ah ruuxu inuu saalix yahay waxay karaamo noqon kartaa markuu ruuxu miisaanka kitaabka iyo sunnada inta la saaro kitaabka iyo sunnadu ayna dhahaan ruuxani waa quman yahay waana toosan yahay wixii saasoo kale lagu arko waa karaamaatul awliyaa baa la dhihi laakiin kitaabkii iyo sunnadiiba hadduu garab marsan yahay markaasi waxa weeyaan waa khawaariqu shayaaiin waay shayaaiin waxay dadka ku luminaysay way yuusan ku lugoyn welinimadiisana waxba kama jiro marka masaladaasi waa masale halisteedala way macana saas weyaan yacni aahaartan la barakaysanayo nebigay ku ekayd warka murtihiisu kaas way macnaha aahaarta la barakaysanayo nebigay khaas ku ahayd saxaabaduna kadib hayrkii ma ayna barakaysan wacan abi juxayfata radi allahu canhu qaala wuxuu ihi kharaja waxaa soo baxay rasuululahi sal lay waslam bilhaajirati hadhnimadiibuu soo baxay haajiradu waa hadhka markay qoraxdu aad u kulushay kharaja wuu baxay bilhaajirati hadhkii ila albatxaa'i buu u baxay batxa waa meel magaalada maka yara baxsanoo bacaad leh fatawada'a markaasuu weysaystay uma kadibna sallaa wuxuu tukaday adduhra duhurkii ragcatayni laba ragcadood waalcasra casarkiina ragcatayni buu tukaday wa bayna yaday hortiisana waxaa ahaatay canazatun canasadu waa waranka gaaban tamuru xaal ay marayso min waraa'iha yacnii e, eebada u mudan ee nebiga sutrada u ah gadaasheeda waxaa maraysa almar'atu haweentaydii baa maraysa dumar baa iska maraya macnaha ayib wa qaama annaasu dadkii waa istaageen fajacaluu waxay bilaabeen ya'huduuna inay qaataan biyaddii nebiga gacantiisa inay qabtaan yamsaxuuna xaalay ay masaxayaan bihaa gacantiisa wujuuhahum wejiyadooda ay ku masaxayaan wejiyada ay marmarinayaan qaala wuxuu ihi fa ahadtu waan qabtay biyaddii nebiga gacantiisa fa wadactuha markaasaan dhigay calaa wajhi wejigay korkiisa korkiisaan saaray gacantii nebiga sal lay slm fa idaa markaaba hiya gacantii nebigu abraduu waxay ka qabow badan tahay min athalji barafka wa atyabu waxay ka udgoon tahay raa'ixatan xagga urka min almiski miskigana waa ka udgoon tahay rawahu axmed baa wariyey walbukhaariyu meeshuu ka daliishanaya xadiidka waxa wa qaama annaasu dadkiibaa istaagay meeshaa wuxuu ka fahmay oo uu ka deliishanayaa nebigu sal alay wasalam markuu salaada tukaday kadib meeshiisii buu fadhiyey kadibna dadkiibaa soo kacay oo gacmihiisii inay barakaystaan bilaabay halkaa way meeshuu marka ka deliishanayo alimaamu shawkaanina wuxuu leehay xadiidku kuma cadda tarjimada iyo waafiqideeda kuma cadda buu leehay baabu jawaazi linxiraafi wareegidiibuu baab u yahay yamiini dhanka midig laga soo wareego washimaali iyo dhanka bidixda ah bannaanideeda ayuu baab u yahay saaskaan soo sheegnay baabkii hore wuxuu ahaa markaas salaadda imaamku tukado waa inuu soo wareego oo issoo gediyo dadka la uu tujiyey soo qaabilo marka dhankeebuu ka soo wareegayaa wa ma dhanka midigtuu iska soo wareejinayaa markuu soo soo yani wax weeyaan uu yani uu soo gadoomayo ma dhanka midigtuu ka gadoomaya ka wareegaya mise dhanka bidixda labadaba inay banaan tahay buu baabuya oo imaamku hadduu dhankan ka soo wareegana waa heli kara hadduu dhankan ka wareegana waa heli kara can ibni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxu uhi laa yajcalna yuusan yeelin axadukum midkiin lishayaani shaydaanka yuusan u yeelin shay-an shay oo min salaatii salaadiisa ka mida shay salaadiisa ka mida yuusan ruuxu shayaanka siinin ayib oo seebuu u yaraa wuxuu arkayaa anna xaqan calayh korkiisa inay xaq iyo laasim ku tahay allaa yansarifa inuusan wareeginoo gadoomin ilaa can yamiinihi dhanka midig mooyaane dhinac kale inuusan ka soo gadoomin laqad ra'aytu xaqiiqe waxaan arkay buu uhi rasuulalahi sal lay waslam kaiiran in badan yansarifu isagoo gadoomaya can yasaari dhankiisa bidix kasoo soo gadoomaya wa fii lafdin waxay ahayd akaru insiraafihi gadoomidiisa badankeed waxay ahayd can yasaarihi dhankiisa bidix bay ahayd rawahu ljamaacatu baa warisay ila tirmidiya tirmidi mooye yacni ibnu sacuud wuxuu leeyahay inaad u aragta inay laasim xaq ah kugu tahay inaad dhanka midig un ka soo wareegto markaad soo jeedsanayso taasi waa salaadaadii oo shaydaanka wax ka siisay hoosey ku yimid ku imaanaysa ku imaanaysaa leanna shay aan laazim ahayn haddaad laasim u ictiqaadiso shaydaan baa wax kugu darsaday shay mubaax iska oo shareecada iska bannaan haddaad laasim ka dhigto martabadii shareecadu dhigtay baad ka qaadday sooma xaddii iyo sohdintii shareecadu dhigtay baad kor uga qaadday waa shaqo shaydaan waay shay mustaxab oo sunno ah inaad waajib u ictiqaadiso iyadana waxa weeye waa shaytaan baa wax kugu yeeshay waxaa la rabaa shayga mustaxabkaee sunnadan inuu sunnanimo ictiqaadiso shayga mubaaxa iska bannaanna inaad ibaaxadiisa u dayso shayga waajibkaana inaad martabada waajibka ku ilaaliso laakiin hadday isaga kaa khaldamaan shaydaan baa wax kugu yeelanaya waa ah. marka haddii nebiga in badan aan arkay buu yidhi asagoo dhanka bidixdaa ka soo wareegaya inaad u aragto midigta keliya in laga wareegi karo bimacnaa qaabkii ay ahayd baad ka siyaadisay shaydaan baa wax kugu yeeshay marka wacan anas radi allahu canhu qaala wuxuu ihi akaru maa ra'aytu rasuula lahi sal lay slam intaan rasuulka arkay waxaa u badnayd yansarifu inuu gadoomo an yamiinihi dhankiisa midig inuu ka soo gadoomo rawahu muslim baa wariyey wanasaai iyo nasaai baa wariyey ayib ibnu mascuudna muxuu leeyahay waxaa u badnayd inuu kaso soo wareego dhanka bidixda anasna muxuu dhanka wuxuu leeyahay isagana midigta marka way iskhilaafsan yihin ayb inuu labadaba ka wareegi karo laislama diidanay laakiin waxay isku khilaafeen tii uu u badnaan jiray ninna midigtuu u badnaa buuhi ninna bidixduu u badnaa buu buuhi see laysu waafajinaya wa alimaamu nawowi caleyh raxmatullahi wuxuu isku waafajiyey nin waliba wixii uu arkay isagu buu sheegay soo ma nin walba intuu arkuu sheegay kanina intuu arkayay bidixdaa badnayd kanina intuu arkayay midigtaa badnayd sidaasuu ku jamcinaya alimaam alxaafid ibn xajar caleyh raxmatullah isagu siyaabo kaluu ku jamcinaya oo waxaa dhici karta wuxuu leeyahay midigtuu u badnaa salaada dhexdeeda inahayd baa dhici karta bidixduu u badnaana salaada kadib buu ka dhigi karaa siyaabo dhowruu ku jamcinaya oo suroobi karaysa adiga almuhim siyaabaha iyo siyaalo la mida lagu jamcin karaya macnaha tayib haddii la jamcin kari waayo buu leeyahay oo iskhilaafaan anas iyo cabdullahi ibn mascuud kee la rajaxaya marka ya cabdullahi bn mascuud baa la rajaxaya leesh cabdullahi bn mascuud kaana aclam wa asan wa ajal wa akar mulaasimatan lilnabiy sal lla lay slam wa aqraba ilayhi buu leehy cabdullahi bn mascuud baa nabiga yaa yaa anas ka da'weynaa kana aqoon badnaa nebiga laasimidiisana uga badnaa say ku imaanaysaa anas khaadimkii nebigu ahaa cabdullahi bn mascuudba khaadim buu ahaa walow khidmada nebiga anas baa uga badnaa laakiin anas wakhti uu nebiga la joogin oo cabdullahi bn mascuud uu la joogay baa jirtay soo ah cabdullahi bn mascuud wakhti dheer buu nebiga laasimo oo la joogi jiray waana ka da'wan waana ka faqiihsan yah ka aqoon badan yahy waa midda xigtee cabdullahi bn mascuud radi allahu tacala canhu ardaa sidoo kale khaadimiintii nebiga u adeegi jiray buu ku jiraa sidaas daraaddeed haddiiba la jamcin kari waayo ibn mascuud baa ka rajaxay an qabiisata bni hulbin can abiihi radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay waslam rasuulku wuxuu ahaa yaumunaa mid na tujiya oo imaam noo noqda fayansarifu wuu gadoomi jiray calaa jaanibayhi labadiisa dhinac jamiican dhammaantoodba labada dhinacba waa kasoo gadoomi jiray nabigu sal ly sl waa kasoo wareegi jiray calaa yamiinihi dhankiisa midig wa calaa shimaalihi dhankiisa bidixba rawahu abu daawuud baa wariyay wabnu maajah watirmidi wa qaala tirmidi wuxuu ihi saxa way asaxeen alamraani labada arrimoodba caninabiyi bay ka asaxeen sal allahu aleyh waali wasalam labada arrimoodba nabiga waa ka asaxeen labadabana waa la samayn karaa imaamku waa samayn kara ayb xadiidkan sanadkiisa waxaa ku jira ninkaasi qabiisat bnu hulbin la yidhaah waana nin majhuul ah sida yacni ibnulmadini iyo keyrkii ay leeyihiin waa majhuul saas daraaddeed sanadka xadiidku waa daciif waxaase uu xasan ku noqonaya shawaahidiisa tirmidi wuu taxsiininaya sheekh albaanina wuxuu leeyahay bal huwa saxiixun lishawaahidihi axaadiis kaleo u markhaati kacaysaa jirta waxaa kaloo saxiixiyey alxaafid ibnu cabdilbar ayaa isaguna saxiixinaya xadiidu caaisha markhaati u ah oo muxuu ahay axmed uu soo saaray sanad daciifah xadiidka cabdilaahi bnu camr ibnu caas oo axmed uu soo saaray biisnaadin xasan ayaa sidoo kale u markhaati kacay marka labada dhinac dhinacba in laga soo wareegi karo tii uu u badnaa haba la ysku khilaafee taa iyadaa waxa weeyaan ishkaal male alimaam tirmidina wuxuu leeyahy wacalayhi alcamalu cinda ahli lcilmi culimmada agtooda sidaasaa lagu camalfalay oo labada ba inuu ka soo wareegi karaa baabu labhi limaami imaamka nagaanshihiisuu baab u yahay birijaali ragga uu la nagaado qaliilan wax yar liyahruja si ay u baxaan man sallaa ciddii tukatay macahu la jirankiisa oo min nisaa'i dumarka imaamku markuu salaada ka baxo inuu wax yar ragga dadka la nagaado ina kaa kicin si ay dumarkii gadaal ku tukaday u baxaan lianna nebiga sal ly slam masaajidkiisa dumarka iyo ragguba waa isla tukan jireen dumarkuna ragguna sufuufta hore dumarkuna safafka dambe wax u dhaxeeyey oo teed ana ma jirin walaa derbi walaa maro waxba uma kala xidhnayn sidaas daraaddeed salaada marka laga baxo raggu inay waxoogaa fadhiyaan intay dumarku gadoomayaan sidaasay ahaan jirta can ummi salmata radi allahu canha qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slm rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii sallama uu salaamo naqsado qaama nisaa'u dumarku miday istaagaan dumarkaa kici jira xiina goortii yaqdii uu nebigu guto tasliimahu salaama naqsigiisoo salaadda uu ka baxo wa huwa nebiguna yamkutu waa nagaan jiray fii makaanihi meeshiisuu ku nagaan jiray yasiiran wax yar qabla an yaquuma intuusan istaagin qaalad waxay tidhi nuraa waxaanu ictiqaadinayna naloo malagelinaya waxay nala tahay wallahu aclam eh anna dalika kaasi kaana inuu ahaa likay yansarifa si ay u gadoomaan darteed annisaa'u dumarku u gadoomaan qabla an yudrikuhunna intaynan soo gaadhin alrijaalu raggu intaysan soo gaadhin intaynan raggu soo haleelin yacni sababta nebigu wax yar uu u nagaanayo intuusan kicin waxaan u fahanay bay leedahay oon u malaynay in ujeeddadu ay tahay inay dumarku gadoomaan oo noqdaan intaynan raggu soo kaakicin ayb rawahu axmed baa wariye walbukhaari xadiiskan wuxuu faa'iidaynayaa yacnii haddii laysla tukanayo masaajidka isuna furan yahay rag iyo dumarkuna ku wada tukanayaan in horta dumarku gadoomaan oy noqdaan intaana raggu fadhiyaan maxaa la diidan yahay masalatu likhtilaat ah, in laysdhex galo oo laysdhex yaaco oo rag iyo dumarkii isku dhex fakadaan leanna waxay mafaasideeday leedahay ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa inay dumarku masaajidda kusoo tukan karaan xadiis baana ku cadcad inay nebiga sal lay slm la soo tukan jireen waana u tegi doonnaa baabu jawaazi caqdi tasbiixi tasbiixda guntideeda ayuu baab u yahay bilyadi gacanta lagu gunto waadhi iyo tasbiixda tirinteeda binnawa laftibireedda lagu tiriyo iyo wanaxwi wixii la mid ah, subxaanallaahida haddaan soo marnay tirada iyo dikriga in faraha lagu tiriyo oo faraha la gunto ah, faraha la laabo oo iyaga lagu tiriyo iyo laftimireed iyo wixii la inaad ku tirsan karto maxaa la mida laftimireed dhagaxa yaryarka iyo tusbixii iyo tusbaxa taana in lagu tirsan karayuu baabu yahay wa maxaa ka asaxay maxaa sugan maxaase sugnay can yusayrata can yusayrata wa kaanat waxay yusayra min almuhaajiraati dumarkii soo hijrooday bay ka mid ahay ayib umu yaasir baa la yidhahda yusayrata binta yaasir wa kaanad waxayna ahayd min almuhaajiraati soo hijrooday bay ahayde qaalad waxay tidhi qaala lana wuxuuna yidhi rasuululahi sal lay slm rasuulku wuxuu nagu yidhi calaykunna laazima haddaad dumarkii tihiin bitahliili tawxiidsiga laazima laa ilaha ila allah tahliil wtasbiixi subxaana allahida laazima wtaqdiisi alla dahiridiisa naqsiga iyo dhimanaanta laga dahiro iyadana laazima walaa taqfulna haddaad dumarkii tihiin ha oo fatansayna aad halmaantaan alraxmata naxariista walaa taqfulna ha moogaanin macnaa qalbigiinna yayna qafla ku dhicin halmaan iyo xusuusta rabbiyoo la halmaamo wacqudna gunta bil anaamili faraha xubnahooda gunta faraha xubnahooda ku gunta oo yacni ku dikriya maxaa yeelay fa innahunna ayagu anaamishii xubnaha faruhu mas-uulaatun kuwa la weydiin doono way maalinta qiyaamada mustanaqaatun oo laga hadlin doono iyagaa wax la weydiin oo dikrigii aad samaynaysay eed ku dikrinaysay iyagaa la warsan doona ayagaana laga hadlin doonaayoo markhaati furi doona rawaahu axmed baa wariyey watirmidi wa abu dawuud baa wariyey xadiikaasi waa xadiis sugan waxaa saxiixiyey alimaamu dahabi ibnu xibbaan waxaa taxsiiniyey ibnu xajar iyo sheekh albaani waxaana u markhaati kacaya xadiikaasi xadiid ibnu cumar abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i baa soo saaray lafdigiis waxa weeye ra'aytu rasuula allahi sal ly waslam yacqidu tasbiixa nebigaan arkay oo tasbiixda markuu subxaanalaysanayo gacmihiisa guntaya wa fii riwaayatin biyamiinihi midigtiisa midigtiisa guntaya oo ku tasbiixsanaya xadiikaasina waxaa saxiixiya ibnu xibbaan iyo sheekh albaani tirmidina waa taxsiininaya marka xadiiskaasi waa shaahiid kale wuxuu ku kutusayaa inuu nebigu ku tasbiixsan jiray farihiisa weliba faraha xubnahooda dumarkana inuu sidaa amray cilada iyo xikmaddana inuu sheegayo xikmadda ku jirtaayo waxa weeyaan waxaadan tusbaxna ka helaynin dhagax meel aad tirsatay ku ururisayna aadan ka helaynin laftimireedna aadan ka helaynin ayaa gacmaha ku jira oo maxay tahay waa laga hadlinayaa wayna markhaati furayaan maalinta qiyaamada dhagixii meel baad kaga timid tusbixiina meel baad kaga timid laakiin farahaagu waa kula socdaa soo ma yani nabigu wuxuu sheegay farahana laga hadlin doona qur-aan kariimkuna waa ka sheegay de soo ma tashhadu calayhim alsinatuhum wa aydiihim wa arjuluhum inay carabka iyo gacmaha iyo lagu hadli doonaan nabigaa sheegay sl oo furi doonaan soo marka markhaatiga ay furayaan waxaa ka ah tasbiixdii iyo digrigaad ku samayn jirtay haddaad tusbax ku samaysay marka markhaati furkaasi waa kaa maqan tusbax baa laga hadlinayaana ma hayno dhagax baa laga hadlinaya markhaati furina ma laakiin waxaan haynaa xubnahaas laazima bu nabur sal sl iyaga ku tasbiixsana ayb can sacd bn abi waqaasin radi allahu canhu isagu dahala wuu galay maca rasuuli lahi sal lay nabiga la jirankiisa cala imra'atin haweeney buu usoo galay isagoo nabiga la socdu haweeney usoo galay wa bayna yadayha walxaal bayna yadayha horteeda ay nawan ay nawan laftimireed baa horteeda taal oo daadsan aw amase xasan ama quruurux dhagaxyaal yaryaraa horteeda yaal tusabbixu xaal ay ku tasbiixsanayso bihi kaa isagaa dhagaxyaantan daadsan iyo laftimireedkan iyo way ku tasbiixsanaysaa way ku wardinaysaa fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam uhbiruka ma ku warramaa bima shay huwa isagu aysaru ka fudud calayki korkaaga min hada kan kaaga fudud aw afdal ama ka fadli badan wax kaagana fudud kaagana fadli badan ma kuu sheegaa maxay tahay subxaana allahi cadada maa khalaqa fi اsama subxaana allahi cadada maa khalaqa fi lard subxaana allahi cadada maa bayna dalika wa subxaana allahi cadada maa huwa khaaliqun sidaasaad leedahay allaa nasahan cadada maa khalaqa fi samaa samada intuu ku abuuray tiradooda makhluuqaadku samada ku aruuray tiradooda ku abuuray tiradooda in la eg baan alla nasahayaa wan subxaana allahi cadada maa khalaqa fi lardi allaa nasahan inta uu dhulka dhexdiisa ku abuuray tiradooda in la eg ayaan alla nasahayaa wasubxaana allahi anlaa nasahan cadada ma bayna dalika samada iyo dhulka inta u dhaxaysa tiradoodana in la eg baan ilaahay nasahaya oon u tasbiixsanaya wa subxaana allahi cadada maa huwa khaaliqun ilaahay baan nasahayaa oon u tasbiixsanayaa inta uu abuuri doono tiradooda wuxuu abuuri doono dibka abuuri doono tiradooda in la eg baan nasahayaa ayb wallaahu alla ayaa akbaru weyna milu dalika sidoo kale dheh والله akbar cadada maa khalaqa fi اsamaa cadada maa khalaqa fi اlardi cadada maa khalaqa bayna dalik mila dalika saasaa laga wada walxamdu lilaahina mila dalika iyaduna sidoo kale walaa ilaaha ila allahuna mila dalika sidoo kale walaa xawla walaa quwata ila bilaahina mila dalika sidoo kale adigu un waxaad daba dhigtaa cadada cadada cadada bas waxaan faraha badanaad tirinayso iyadaa kuu dhaan kaagana fadli badan laakiin xagga miisaankii ajirka waxaanaad maanta dhan tirinaysa ma gaadhayso tanaa ka balan saasuu ku yidhi rawa abu dawud baa wariye watirmidi kadalika waxaa xadiiska wariyey ibnu xibbaan diyaaf ilmukhtaara sanadkiisana waxaa ku jira in la yidhahdo khusayma oo majhuula ku jira sida dahabi ibn ibnu ay leeyihiin saciid ibn abi hilaal baa ku jira isagana oo mukhtali ah sida imaam axmed iyo hayrkii ay leeyihiin saas daraaddeed xadiisku waa daciif xadiiskaadhahaya haweeney muxuu ahaayey dhagaxyaal yaryar iyo laftimireed ku wardinaysuu nabigu arkay ma sugna waa daciif ayb wa can safiyata qaalad waxay tidhi dakhala waxaa soo galay caliya korkayga rasuulullaahi baa ii soo galay sal lla lay waslam wa bayna yadaya iyadoo hortayda ay yaallaan arbacatu aalaafin afar kun nawaatan oo laftimireed ah usabbixu xaalaan ku tasbiixsanaya biha iyada afar kun oo laftimireed baan hortayda soo daadiyebayt oon ku wardinhaya nabigaa iiga soo galayt fa qaala wuxuu idhi laqad sabbaxti ah, laqad sabbaxti miyaad ku tasbiixsaday xaqiiqa ahaan bi ma dhabbaa inaad kuwan ku wardinayso ku tasbiixsanayso alaa ucallimuku miyaanan ku baraynin biakara wax ka badan mimaa sabbaxti bihi waxaad ku tasbiixsatay intaad tasbiixsatay iyo maanta dhan waday wax kaaga fadli badan miyaanan kuu sheegaynin way waxay tidhi callimnii ibar qaala markaasaa wuxuu uhi faquulii waxaad tidhahdaa subxaana allahi cadada khalqihi allaa nasahan khalqigiisa tiradooda ixaala la yidhahda ixaala yacni shayga inaad wareejisooo intaad koow laba saddex hebel hebel hebel dhihi lahayd korka ka wada qabo tiradii oo kale kuu noqonaysa rawahu tirmidiyu baa wariya xadiidka isaga xadiidkaasina waa xadiid daciif bal waa munkar alimaamu tirmidi wuxuu idhi laysa lahu isnaadun macruuf sanad macruufa maya sanad la yaqaanaba male buu ihi xadiidkan sheekh wuxuu leeyahay waa munkar xadiidkaasi marka xadiid sugan ma aha saas way macnaha haashim ibnu saciidin alkuufi baa ku jira in oo daciif ah ma sugna isaguna ayb alimaamu suyuuti calayh raxmatullah isagu jaamicu saqiirka waxa uu eh, calaamad ah bixiyey inuu xadiiskaasi saxiixyo laakiin asaxiix xadiisku waa daciif bal wa daciif jiddan waay dacfigiisu waa xoog labadan xadiidba waxaa daliishaday culimmada qaba ama culimmada qaarkoodoo qabay in eh, lagu wardin karo waxaan faraha ahayn laakiin labada xadiisba hadday daciif yihiin daliil ma galaan halka shay ee asaxaya nebiga laga hayo waxa weeyaan faraha ku wardiya xikmaddana waa sheegayoo way markhaati furiyo iyagaa la weydiin doonaa buu nebigu uri sal alla alay wasalam amaa wixii intaa ka soo hadhay wax sugan maaha baxi baa jira aad u qiimo badan oo masaladaa ku saabsan oo uu leeyahay sheekh eh, bakar ibn cabdalla abu zayd wuxuu ku dhex jiraa markii hore risaalo yaroo madax bannaan bay ahayd laakiin wuxuu ku dhex jiraa kitaabkiisa la yidhahdo tasxiixu ducaa ayuu baxigu ku dhex jiraa baxigaa wuxuu ka qoray eh, eh, tusbaxa ayuu ka qoray wuxuu dabagalay taariikh ahaan caalamka tusbuxu goorbuu ku soo biiray yaase u horreeyoo keenay waa macluumaad muwahaqa waay ah, macluumaad oo yaani wata wey caddaymo wata waay wuxuu ihbaatiyey sheekhu oo uu baxfigaasi ku caddeeyey in ciddii ugu horraysay tusbaxa isticmaashay ay ahayd nimankan la yidhahdo buudiyada ma taqaanaa buudismka ah, waa waa jayna iyo jabaan iyo meelahaasaa laga haysta hindiya qaybo ka mida iyo waa diin waaniya marka buudiyada ugu horraysay buu wax keenay buudiyadana waxaa ka soo qaatay buu idhi hunduuska mise siikha midkayd garan maayo mar hore akhri risaalada iyagana waxaa ka soo qaatay buu idhi wadaadada kaniisadaha nasaaradaa ka soo qaatay wadaadada kaniisadahana waxaa ka soo qaatay dariiqooyinka sufiyada sooma abtir dheer bay baashu leeday marka saasaa loo dabagalay ilaa meeshay ka timid baa la sal salgaadhay bal wuxuu leeyahay kaniisadaha wadaadada kaniisadaha tusbaxay wataan iyo kan wadaadadu wataan waxay iska shabahaan intaasoo meelood buladkan yarkaa ah iyo intan yartee tobanka ahee gooni u yar baxsan iyo waxyaalo badan bay iska shabahaan buu leey waa nafs huwa soo ma axaadiistii nebiga markii la dabagalayo aaaartii saxaabada la dabagalana wuxuu leeyahay horta hal xadiis kuma sugna waxaan tusbax ahayn waxaan mxuan u jeedaa aan aan xubnaha gacanta ahayn inuu nebigu fasaxay oo saxaabadiisa uu u fasaxay lama hayo waa kow wax xadiisoo kale ku sugan ma jiro waa midda labaade aahaarta saxaabada ka soo aroortay inay samayn jireen oo ku wardin jireen ayadana marka la dabagalo hal ahar oo ka asaxaya ma jira buuri kulli wada daciif buuri maxaa soo hadhaya marka waxaa soo hadhay warka murtidiisu isugu imaanaya tusbaxa meel looma hayo sooma tusbax meel looma hayo sunno nebi walaa athar saxaabi looma hayo waa waxuun dib ka yimid haduu dib ka yimidna ku kaaftoon sunnadii nebiga sal ly waslam khayrulhadyi hadyu moxamed sal ley waslam ah, hanuun iyo dariiq waxaa ugu khayr badan kii nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh hadduu nebigu ummadiisa u og yahay wax faraha ka fiican ama ka khayr badan soo muusan inugu hanuuniya hadduu inoo og yahay wax dhaama wuxuyna dhihi lahaa tusbax qaata laakiin nama dhihin nebigu sal lay slm wuxuu yidhi faraha laasima oo xubnahooda ku wardiya ayagaasa aakharo wax tarayo waxtarku maxaa iyagaa idiin markhaati kici doona oo laga hadlin doonaabuu nebigu sal lay waslam saas daraaddeed in layska dayaa fiican walow culimmada qaarkood ay yani ay ku dhaggan yihiinoo imaam siyuuti caleyh raxmatullah kitaab buu leeyahay uu ka qoray oo la yidhaahdo alminxa fi subxa alminxa fi subxa la yidhahdo wuxuu ku dhex jiraa kitaabkaasi kitaabkiisan hadda lagu ururay fataawidiisa la yidhaahdo yani alxaawi lilfataawa risaalo ku dhex jirta waa imaamu siyuuti isagu wuxuu u doodahayaa oo dood adag u galaya tusbaxu inuu sugan yahay waa weji kale waa alra'yu waalra'yu alaakhar ma maqasho adig aljaziira hmm. alra'yu waalra'yu alaakhar masalada rag baa qaba culimmada ka mid oo doodooda dhiibanaya ma ibnu taymiya ma lagu qaba risaaladaasi marka haddaad akhrido waxaa ka a ah hadalkiisa imaam siyuuti caleyh raxmat ullah waxaa ka a ah, wuxuu yidhi lam yunqal an axadi min asalaf walaa min alkhalaf almancu min jawaazi caddi dikri bisubxa ah, axad salafka ka mida walaa khalafka lagama soo guurinin buu yidhi tusbaxa inuu karaahiyey inuu iska badaayo xataa karaahiyanimadiisa axad laga soo guriy ma jiru leey mansuyuuta caleyh raxmat ullah ayb bal kaana akaruhum yacuduuna biha bal badankood tusbaxaasayba ku wardin jireen adiga waa dacwa u baahan meel in la saaro u baahan waa ah, laakiin aahaarta uu keenayo markii la dabagalo waa wada daciif wixii xadiis oo nebiga laga keeno ama wixii saxaabi laga keeno waa daciif ama culimmada dambe de wixii dib ka yimid waa uun bidco warka murtidiisu waa intaa lakiin khilaafkaasi waa jira hada bilahi towfiiq wsali allahuma wslm cala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi wslm